بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط بمسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة hadalkaasi kutubta qaarkood kuma yaallo hadalkaas soo oo dhan uu ka maqan yahay nusakda qaarkood wuxuu yidhi mu'alifku waa imaamunaa imaamkanagu abuu cabdillaahi ahaa muxamed ibnu idriis alshaaficiyu radia allahu canhu ixtaja wuxuu xujaystay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa wuxuu ku xujaystay kitaabkiisii almabsuuti ahaa fii mas'alati ictaaqi alraqabati qoorta xoraynteeda mas'aladeedii qoortii almu'minati mu'minadda ahayd fi lkafaarati kafaarada dhexdeeda ama kafaarada sababteeda loo xoreeyahay mas'aladaa dhexdeeda wuxuu xujaystay iyo wa anna hayra almu'minati iyo addoon aan mu'minad ahayni laa yasixu inuusan asaxaynin altakfiiru ku kafaara gudid bihaa iyadoo lagu kafaaro gudo wuxuu arrinkaa u deliishaday bikhabari mucaawiyati bni alxakam khabarkii mucaawiyata ibnulxakam ayuu deliishaday buui ayib wa annahu isagu araada inuu doonay wa annahu mucaawiya araada inuu doonay an yuctiqa inuu xoreeyo aljaariyata addoontii alsawdaaa ee madoobayd likafaaratin kafaaro darteed inuu xoreeyo wa sa'alahu wuxuuna weydiiyey rasuulallahi sal alla alay wasalam ayuu weydiiyey can ictaaqihi xorayntiisa isagu uu xoraynaya iyaaha addoonta uu xoraynayo faimtaxanahaa addoontii waxaa imtixaanay rasuulullaahi baa imtixaanay sal alla alay wasalam fa qaala markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay waslam lahaa iyada wuxuu ku yidhi man ana anugu kumaanahay fa ashaarad way ishaartay oo way tilmaantay ilayhi xaggiisay tilmaantay fartay ku fiiqday wa ila asamaa'i samada xaggeedana way tilmaantay yacni intay isaga farta saa ugu fiiqday bay haddana cirka farta ku fiiqday maxay ka wadaa yacnii wuxuu ka wadaa annaki adigu ama tacnii waxay ka wadaa annaka adigu nebi maxamedow rasuulullaahi baa tahy alladii allahaasoo fi samaa'i xagga sare ku sugan marka rasuulkiina rasuulullaahi baa tahay inay tidhaahdo waa fartay ku fiiqday isaga fartay ku fiiqday allihii soo dirsadayna fartay ku fiiqday cirkay farta u taagtay marka midka e kor jira kuu soo dirsaday baa tahay wey macnaha fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay actiqhaa xoree fa innahaa iyadu mu'minatun mu'minad weeye marba hadday garatay rabbiga ay caabudaysaay inuu kor jiro aniguna aan rasuulkii ilaahay ahay waa mu'minad eh oo shahaadateynkii way qirtae xoree buu rasuulku uhi sal lla alay slam muminad baa markaa laga dhig imaamku wuxuu yidhi fa xakama wuu xukumay rasuulullaahi baa xukumay sal alla lay slam biislaamiha islaannimadeeduu xukumay wa iimaanihaa iyo iimaankeeda ayuu xukumay lamaa aqarat markay qirtay bi bianna rabbaha rabbigeed fi samaa'i xagga sare inuu jiro wa carafad ay garatay rabbaha rabbigeed bisifati alculuwi sarraynta sifadeeda iyo waalfawqiyati iyo kor ahaanta labadaas sifo mar hadday rabbigeed ku garatay mu'minad buu nabigu dhigo islaamnimadeedii iimaankeedii waa xukumay nebigu salawatu rabbi waslamu calayh wuxuu doonayaa alimaam abu cuhmaan isaabuuni caleyh raxmat ullah inuu alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah inoo soo guuriyo wuxuu ka qabay mas'aladan istiwaa'u llaahi calaa carshihi imaamu shaafici muxuu ka qabay wuxuu tilmaamayaa marka in uu imaamu shaafici calayhi raxmat ullaah uu a'immadii salafka la mowqif ahaa oo mas'aladan ah ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo korna jiro in uu imaamu shaafici qabay ayuu taqriirinaya wuxuu u deliishanayaa alimaamu shaafici wuxuu deliishaday buu yidhi fii kitaabihi almabsuud kitaabka mabsuudka uu leeyahay waa kitaabu um. alum alum lilimaam shaafici caleyh raxmat ullah kan hadda yaalla waxaad ka helaysaa naska isagoo xadiidkaa deliishanaya kitaabu dihaar baabu cidqi almu'minati fi dihaar kitaabu dihaar baabkaasuu ku keenaya macnaa baabu cidqi lmuminati fi dihaar kan hadda maktabadda yaalla mujalladka shanaad safxada laba boqol iyo sagaashan iyo sideed halkaasuu keenaya bisanadihi buuna ku warinay mabsuudka marka wuxuu ka wadaa ay kitaablum buu ka wadaa kitaabka umkaabuu ka wadaa macana ayib alimaamu shaafici marka wuxuu deliishaday mas'alaa meeshan laysku hayaa qoorta si aad u fahantaan ninku hadduu xaaskiisa dihaaro oo uu yidhaahdo hooyadoo hooyadii dhabarkeedoo kale aad igala mid tahay qur-aanku waa ka sheegay inay kafaara ku laasimayso ah. inuu qoor xoreeyo intuusan taaban qoortaas fii suurati lagu sheegay mujaadila lama sheegin qoortaasi ma mu'minadba mise ma ah lama qaydin soo ma laakiin maalan eh, kafaarada qatliga oo kaleeto markuu ruux ruuxu muslima dilo oo khata u dilo ayada kafaaradiisa waxaa la yidhi raqabatin mu'mina baa la yidhi taa iyada mu'min baa lagu qayday tan laakiin dihaarka iyadoo wax mu'minad a ah laguma xidhin alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo culimmo la mida ah marka waxay leeyihiin qoor kasta oo kafaara kafaaro laga bixinayo addoon kastoo kafaaro laga bixinayaay waa inuu mu'min yahay oo addoon aan mu'min ahayn kafaara maba gudaba kafaaro laguma bixin karayo waxaa la yidhi seebaad yacni u deliishateenoo wuxuu u deliishanayaa kafaaradu inay mu'mino tahay sharti waxaa inay inay tahay waxaa ku tusaya waxaan dhihi lahaa inay raqabadu mu'mino tahay inay sharti tahay waxaa ku tusaya xadiiskanu marka u deliisha mas'alada macnaha qoorta xoraynteeda kafaarada dhexeeda qoorta la xoraynayo addoonta la xoraynayo iyo qoor aan mu'minad ahayn inaan kafaarada lagu gudi karin ayuu wuxuu u deliishaday imaamu shaafici xadiidka mucaawiyat bnulxakam oo maxay aha xadiidkaasi waa xadiiska caanka ah wuxuu damcay inuu xoreeyo addoon madow kafaaro ku laasimtay daraaddeed markaasuu nabiga weydiiyey sal alay waslam addoontaa xoraynteeda addoontaa ma xoreeyaa buu buui ayib markaasuu nabigu imtixaanay sal lay waslam addoontii igu yeedh buu yihi waa la keenay markaasuu nebigu wuxuu ku uhi sal lay slam kumaan ahay markaasaa waxay tilmaantay allaha kor jira mid ku soo dirsaday baa tay nebigu sal lay slam markaasuu yidhi xore waa mu'minada lafdigaasi hadda wuxuu ku soo arooray min xadiidi abi hurayra abu daawuud iyo axmed baa wariyey iyo ibnu khusayma intuba laakiin lafdiga saxiixu muslimka ku yaala min xadiidi mucaawiyat bni xakam fii kitaabi almasaajid mawaadic salaa taxriimu alkalaami fi salaa meeshaas wuxuu ku keenayaa lafdiga ah faqaala lahaa ayna allah nabiga addoontii markii loo keenay fii saxiix muslim wuxuu ku yidhi nebigu sal lla alay waslam ayna allah alla xagee jiraa ayib markaasaa waxay tidhi fi samaa kor buu jiraa markaasuu wuxuu ku yidhi man ana anugu kumaan markaasaa waxay tidhi anta rasuulu ullah rasuulka ilahi baata markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly waslam xore waa mu'minaddi lafdigaa saxiixu muslimka ku yaalla waa isla lafdiga umka ku yaalla w lafdiga umka bukhaari yani waxa ujeedaa umka shaafici ku yaalla waa isla lafdigaa saxiix muslimka ku yaalla oo ah ayna allah qaalat fi اsama man ana anta rasuulu اllah ah, lafdiga abu daawuudkiiyo maha lafdiga saxiix muslimka ayaa umka ku yaalla macna bisanadihi buuna ku warinaya alimam shaafici caleyh raxmat ullah saas ayib taasuu marka u deliishanayaa marka u fiirso nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadhaas addoonta ah iimaankeediiyo islaamnimadeeda wuxuu ku sugay inay garatay allaha alle inuu kor jiro oo allaha nebi maxamed soo dirsaday inuu kor jiro nebi maxamedna rasuulkii ilaahay inuu yahay iimaankeediiyo islaanimadeedii baa lagu sugay saas maanaa ayib taasuu u deliishanaya wa imaamuna buu yidhi abu cabdillaahi moxamed ibnu diis ashaafici radia allahu canhu ixtaja wuu deliishaday fii kitaabihi almabsuuti fii mas'alati ictaaqi araqabati qoorta xoraynteeda mas'aladeedii qoortii almu'minati ee mu'minadda ahayd fi lkafaarati kafaarada dhexdeeda lagu xoreeyey wa anna hayra almu'minati iyo qoor aan mu'minad ahayni laa yasixu inuusan asaxaynin attakfiiru ku kafaara gudid bihaa iyada lagu kafaara gudo arrintaa muxuu u deliishaday bikhabari mucaawiyat bn xakam buu udeliishaday ixtajadaasuu ku tacaluqayo jaari majruur bikhabari mucaawiyat bn alxakam ayuu u deliishaday wa annahu mucaawiya araada inuu doonay an yuctiqa inuu xoreeyo aljaariyata addoontii alsawdaaa ee madoobay likafaaratin kafaara darteed inuu xoreeyo wa sa'alahu wuxuu weydiiyey rasuululahi sal lla ly waslam can ictaaqihi xorayntiisa iyaha iyada uu xoraynayo ma xoreeyaa famtaxanaha markaasuu imtixaanay rasuulullahi baa imtixaanay sal alay wasalam fa qaala markaasaa wuxuu ku yidhi sal lay wasalam lahaa iyadii wuxuu ku yidhi man ana anugu kumaan ah fa ashaarad markaasay tilmaantay ilayhi nebiga xaggiisay tilmaantay wa ila asamaa iyo xagga sare yacni waxay ishaaradeeda isku xidhaysaa nebi maxamed oo rasuul ah iyo allihii soo dirsaday oo kor jira yacni saasay marka isagana fartay ku taagtay korna fartay u taagtay yacnii wuxuu ka wadaa annaki adigu annaka adigu nebi maxamedow rasuulullaahi bay tiri rasuulka ilaahay wey tacniim idin qorya mise yacnii ah. yacnii wuxuu ka wadaa annaka adigu nebi maxamedow rasuulullaahi baa tahay alladii midkaasoo alladii allahaasoo fi samaa'i xagga sare jira fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam actiqaha hore fa inaha iyadu mu'minatun weeye faxakama wuu xukumay buu idhi abucumaan saabuni rasuulullahi wuu xukumay rasuulku sal ly slm biislaamiha islaamnimadeeda wa iimaaniha iyo iimaankeeda lamaa aqarat markay qirtay bianna rabbaha rabbigeed fi samaa'i inuu kor jiro oo wa carafat ay garatay rabbaha rabbiga bisifati alculuwi waalfawqiya korayn iyo sarrayn yacni sifada iyo tilmaantaa markay rabbigeeda ku garatay su-aasha isweydiintana waxay tahay marka alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah xadiidkan wuxuu u deliishanayaa mas'alo fiqi ah soo ma oo kafaaratu dihaarka qoorta laga xoraynayo ma mu'minad inay tahay baa shardiga buu u deliisanaya waana masalo fiqiya ah. su-aasha isweydiinta leh waxay tahay marka xaggee baa laga qaadanayaa inuu imaamu shaafici qabay inuu allah carshigiisa ka sarreeyo kor jiro ma bimujarad xadiidka uu soo arooriyo oo kitaabkiisa ku soo arooriyey baa laga qaadanaya inuu qabay taasuu inooga jawaabaya marka ayb wainama xtaja wuu daliishaday buui wuu xujaystay ashaaficiyu shaafici wuu xujaystay raxmat raxmatullaahi calayhi cala almukhaalifiina kuwa isaga khilaafsan korkooduu u daliishaday fii qowlihim odhahdooda ku khilaafsan ay leeyihiin bijawaasi ictaaqi araqabati qoorta xoraynteeda yacni bannaanideeda qoortii alkaafirati ee kaafirada ahayd filkafaarati kafaarada dhexdeeda yani waxa weye lagu xoray ama ku bannaanta bi hada alkhabari khabarkan u daliishaday ayib wuxuu yidhi alimaamu shaafici xadiidkan markuu keenayo kitaabkiisa umka ku keenayo wuxuu u daliishanayaa qolyaha isaga ku khilaafsan masaladaas oo qaba in kafaarada dihaarka qoor aan mu'minad ahaynoo gaal a la xorayn karo ana asaxaysana qoladaasuu xadiidka u keensaday oo u xujaysanaya macnaha qoladaasu macnaha waxbay ku radinaya wainama xtaja shaaficiyu raxmat ullahi calayhi cala almukhaalifiina kuwa isaga khilaafsan oo a'immada yani madaahibta qaar kale ah fii qowlihim odhaahdooda ku khilaafsan maxay yidhahdeen waxay imaamu shaafici ku khilaafsan yihiin fii qowlihim odhaahdooda ay dhaheen bi jawaazi ictaaqi araqabati alkaafira ah, qoorta gaasha ah xoraynteeda xorayntaa bannaanideeda filkafaarati kafaarada darteedna loo xoreeyo ama kafaarada dhexeeda lagu xoreeyo muxuu deliishaday arrinta qoladaa mukhaalifiinta muxuu u deliishaday bi haada alkhabari buu u udeliishaday qoladaa mukhaalifiinta ee yidhi raqabo kaafira abaa kafaarada dhexeeda la xorayn karaa arrinkaana imaamu shaafici ay ku khilaafoo ku garamaray qoladaa wuxuu u deliishaday bi haada alkhabari xadiidkan mucaawiyat bnu xakam buu u deliishaday muxuu ugu deliishanayaa liictiqaadihi imaamu shaafici ictiqaadintiisa darteed buu ugu deliishanaya uu ictiqaadsan yahay anna allaha alle subxaanahu sanna sahnaantiise fawqa khalqihi khalqigiisa korkiisa inuu yahay wa fawqa sabci samaawaatihi samooyinkiisa toddobada ah korkooda inuu yahay calaa carshihi carshigiisana ka sarreeya kamaa muctaqadu lmuslimiina sida muslimiinta ictiqaadkoodu yahayba muslimiintaasoo min ahli sunnati waljamaaca dadka sunnada raaca ee haddana ku kulansan ah salafihim koodii hore iyo wa khalafihim kuwoodii dambaba kuwoodii hore iyo kuwoodii dambaba sidaasaa muctaqadka muslimiintu ahaa id kaana wuxuu ahaa raximahu llahu tacaala halkaasi marka waxa weeye waxaa imaanaysa alimaamu shaafici xadiiska waa keensaday masale fiqiguna u deliishanaya adiguna waxaad leedahay wuxuu qabay in ilaahay carshigiisa ka koreeyo korna jiro sidaana muslimiintii salafihim wa khalafihim baa muctaqadkoodu ahaa imaamu shaafici ma xadiidka uu meesha keenay unbaad ka qaadatay inuu sidaa qabay mise seed ku keenta wey macnaha weli su-aashii waa taaganta wuu ka jawaabi macnaha liictiqaadihi imaamu shaafici ictiqaadintiisa darteed buu ugu deliishanaya ama ugu xujaysanaya uu ictiqaadsanaa ana allaha alle subxaanahu fawqa khalqihi khalqigiisa korkooda inuu yahay wa fawqa sabci samaawaatihi samooyinkiisa toddobada a ah korkooda inuu yahay calaa carshihi carshigiisa korkiisa inuu yahay oo macnaha carshiga haddee ka wada korreeya toddobada samo kamaa muctaqadu lmuslimiina kamaa huwa muctaqadu lmuslimiina waxa u qadaran mubtadihi kamaa sida huwa isaguba muctaqadu lmuslimiina uu yahay muslimiinta muctaqadkooda iyo ictiqaadkooduba siduu ah yahay muslimiintaas yey oo min ahli sunnati waljamaaca ah dadka sunnadii iyo dariiqii nebigana raacay ku kulmay oo haddana aan isku khilaafin sida uu muctiqadkoodu yahayba salafihim kuwoodii hore iyo wa khalafihim kuwoodii dambaba in kuwii hore oo saxaabadii iyo taabiciintii ah kuwii ka dambeeyey oo jidkooda maray kulligood arrinkaasay isku raaceen muctiqadkoodu saasuu ahaayo inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo subxana wa tacaala samaawaadkana uu carshigu ka sii sarreeyo weli wuu inoo soo wuxuu ihi id cilladu wax way marka kaana wuxuu ahaa imaamu raximahu llahu imaamu shaafici wuxuu ahaa laa yarwii mid aan warinin khabaran xadiid saxiixan oo saxiixa uma kadibna laa yaquulu bihi uusan dhahaynin uuna ictiqaadinayn sidiisaba da'bi waxbaa imaamu shaafici xadiid saxiixa intuu wariyo haddana inuusan qaadanin mau dhici karto marba haddaad aragto isagoo xadiid saxiixa xujaysanaya inuu saxiix agtiisa ka yahayna uuba xujaysanayaaba hadduuba xadiidku agtiisa ka asaxo imaamu shaafici inuusan qaadaninoo ictiqaadaninoo ku teginoo xujaysanin waaba waxaan dhici karinba sidaasi waa sidii imaamu shaafici caleyh raxmatullahi looga bartay waana masiyo qaali aad u qiimo badan oo imaamu shaafici lagu yaqaan wey aleyh raxmatullah waraximah llahu tacaala ayib marka haddii xadiisku kitaabkiisa umka uu ku xujaystay xadiidkiina uu leeyahay alle kor buu jiraa imaamu shaaficina uu kitaabkiisa umkaa ku keenay isagoo xujaysanaya agtiisana saxiix uu ka yahay laguna yaqaanay xadiis saxiixa hadduuba sheegaba oo u soo gaadhaba inuu qaato soo kama dhalanaysa imaamu shaafici inuu marka qabay ilahay inuu kor jiro saas way sidu marka u daliishanay ayib id ciladu waxa weeye kaana wuxuu ahaa raximahu llahu tacaala laa yarwi mid aan warinin buu ahaa khabaran xadiis saxiixan oo saxiixa uma kadibna laa yaquulu uusan dhahaynin bihi ay laa yactaqidu bi uusan ictiqaadinaynin uuna dhahayninoo xujaysaninoo qaadanaynin maba dhici kartaba ayib waa ka marka hadduu keenaya hadalladii imaamu shaafici caleyh raxmatullahi arrintaa ku saabsanaa waqad ahbaranaa waxaa noo warramay wuhi alxaakimu baa noo warramay abu cabdillaah xaafidkii wey raximahullah qaala wuxuu uhi amba'naa waxaa noo warramay alimaamu abulwaliid xasaan ibnu muxamedin alfaqiihu xaafid wey qaala wuxuu uhi xadaanaa ibraahim ibnu maxamuud tarjamadiisa lama hayo qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay alrabiic ibnu sulaymaan baan maqlay ardaygii imaamu shaafici weeye yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay alshaaficiya baan maqlay raximahu llahu tacala yaquulu isagoo leh idaa ra'aytumuunii idaa goortii ra'aytumuunii aad i aragtaan aquulu aniga oole qowlan odhaah walxaal qad saxa uu asaxay caninnebiy nebiga xaggiisana uu ka asaxay khilaafuhu qowlkaa wax khilaafsan faclamuu waxaad ogaataan anna caqlii caqligaygii qad dahaba waa tegay macnaha waxa weeye haddaad aragtaan anoo qowl leh ama madhab ku tegey qowlkaasina uu xadiidka ah, nebiga ee asaxay khilaafsan yahoo garmarsan yahay waxaad ogaataan markaasi caqli haygu tirinina caqligaygi waa tegay markaasi waa waasha wey macnaha saas wey waa waashay waa li un iigu talagala way laakiin fayoobi haygaga talagelina wey macnaha ah, saasuu leeyay macnaha alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah naskaas uu imaamku keenay oo imaamu shaafici ka soo guuriyey waxaa wariyey isagana ibn abi xaatim araazi fii kitaabihi aadaabu shaafici wa manaaqibihi وحكى يسوي صوصا الإمام الباهي بيحقي, بيحقي في المدخل إلى السنن الكبرى صفحة الله بقول يشنبو يسوي نكو كوكاني أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء يسوي كوكاني الخطيب في الفقيه والمتفقه كوكاني الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتاب العلو يسوي كوسا سأروري الشيخ الألباني وحليه إسناده صحيح كيدون هو لابته مختصر العلو جها كافيريو للشيخ الألباني عليه رحمة الله أما حاشية صفة الصلاة isagana uu soo guuriyey muqadimada sifatu salaadka isagana wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix aarkaas alimamu shaafici aleh raxmatullah laga warinayo imaamu shaafici marka hadalkaasi wuxuu kutusayaa arrinkii abu cuhmaan isaabuni uu watay oo ah intuu xadiid saxiixa imaamu shaafici helo inuusan qaadanin oo uu ka tagaayo ma dhici karto saas way macanaha maxaa yeele wuxuu leeyahay igu tiriya marka waaban waa shayba maba qumani markaa macanaha ayib idaa goortii aad i aragtaan aquulu anigoo leh qowlan odhah hadal walxaal qad saxa uu asaxay caninabiy nebiga xaggiisana khilaafuhu qowlkaa wax khilaafsani uu ka asaxay xadiid khilaafsani uu ka asaxay faclamuu waxaad ogaataan anna caqlii caqligaygii qad dahaba markaa inuu tegay ogaada markaa inaanan qumanayn igaga tashada wey macna oo igaga talagala ayb wa qaala alxaakimu wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala samictu waxaan maqlay abalweliid baan maqlay hayra maratin mar waxaan ahayn yaquul isagoo le mar wax ka badan wey maana mar waxaana yani marar badan buu ka wadaa yaquul isagoo le baan maqlay xuditu waa la ii warramay can izacfaraaniyi baa la iiga warramay xuditu meeshaa waxoogaa inqiaac baa ku jira lanna waxa weye zacfaraani iyo xaakim isma soo gaadhin cidda zacfaraani uga warrantay waxaan dhihi lahaa abalweliid iyo zacfaraani isma soo gaadhin marka xuditu buu leeyahay cidda uga warrantay lama garanin marka meesha waxaa ku jira inqiaac baa ku jira cani zacfaraaniyi zacfaraanigaasi waa alxasan ibnu muxamed abu caliyin azacfaraani wey waa ardaydii imaamu shaafici nin ka mid wa ah. weliba waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka qaatay imaamu shaafici caleyh raxmat ullah kitaabahu alqadiim ilan alimaamu shaafici fataawidiisu labay ahayd qadiim iyo jadiid waa kiila ah. zacfaraanigu wuxuu ahaa raggii ka qaatay qadiimka ka qaatay bu aayb xuditu waa la ii warramay buu yidhi can izacfaraaniyi baa la ii warramay iqu ahaa ana shaaficiya shaafici raximahu llahu tacaala rawaa inuu wariyey yowman maalin xadiian xadiid inuu wariyey faqaala saa'ilu ninkii wax weydiinayey baa wuxuu yidhi markuu imaamu shaafici xadiidkii sheegay baa ninkii wax weydiinayey baa wuxuu yidhi yaa abaa cabdillaah abuu cabdillaahiyow waa kunyadii imaamu shaafici taquulu bihi ataquulu bihi xadiiska ma leedahay buui yacni ma ma qaadanaysaayo ma ictiqaadinaysaayoo ma xujaysanaysaa wey taquulu attaquulu bihi ma qabtaa ma qabtaa oo kale wey macnaha qaala markaasaa wuxuu idhi taraanii fii biicatin aw kaniisa taraanii ataraanii ma waxa miyaad i aragtay fii biicatin yacni waxa weye macbadu nasaara miyaad igu aragtay aw amase kaniisatin mise kaniisa dhexeed baad igu aragtay buui yani waxa weeyaan biicadu waa macbadu nasaara baa la yidhaahdaa iyadiyo kaniisadana way kala duwaan taqriiban qolna waxay yidhahdaan albiica waxaa la yidhahdaa waa macbad lyahuud culimada qaar baa ku fasiraya macna lahuddimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiiha ismullah marka biicadu waa macbad nasaara macnaha saasagada ayib tarani atarani ama tarani ama turani waa la dhihi karaa turaani aturaani ma waxaad ii malaynaysaa fii biicatin in aan meel guri guri nasaara ku cibaadaysatay inaan ku dhex jiro aw amase kaniisatin ama kaniisad inaan ku dhex jiro miyaad ii malaynaysaa miyaad igu aragtaan adhi kara taraa miyaad aragtaa calaya korkayga zaya alkufaari gaalada labiskoodii iyo hay-adoodii miyaad igu aragtaa buuri wixii gaalo lagu aibsanay zayiga waxaa la yidhahdaa waa hay-ada iyo ruuxa waxa ka muuqda iyo labiskiisa ayaa la yidhaahdaa zayiga ah, jamcuhu azyaa azyaa baa lagu jamciyaa macnaha ayib yacni war ma wixii gaalo lagu aqoon jiray iyo labiskoodii baa iga muuqdood igu aragtay bu ah, ma kaniisan baa ka soo baxayo amase kaniisad baan dhex joogood igu aragtay ma labis gaalaan qabaayo macnaha waxa weeye astaamahoodii iyo calaamooyinkoodii baa iga muuqda maxaad ii leedahay xadiis nebiga ka sugan ma qabtaayo ma qaadanaysaan xadiilan ma gaal baad imooda wey mana gaal miyaan ahay saasuu le mana ayib huwa isagu buu yidhi daa kan wey isagaa isku wada huwa isagu daan kan wey taraanii waadi aragtaa buuhi fii masjidi lmuslimiina muslimiinta masaajidkoodii dhexdoodii anuu ku jiraadi aragtaa buui calaa zayi lmuslimiina muslimiinta labiskoodii inaan ku kor sugnahayna waad aragtaa oo labiskii muslimiinta lagu yaqaanay aan qabo mustaqbila qiblatihim qibladooda xaal aan ahay mid u sii jeedo qibladooda qaabilayana waadi aragtaa arwii waan warin miyaa marka intaasoo dhan anoo ku suganoo muslimoo intaasoo calaamoodo muslim iga muuqdo arwi ma warinaya xadiian xadiid miyaan warinaya can inabiy nebiga miyaan ka wariya sal lay slam uma kadibna laa aquulu bihi qaadan maayo miya maba dhici karta wax suuroobi karaa anigoo labiskii muslimiintu iga muuqda masaajidkoodii galaya qibladoodii usii jeesanaya oo inaan muslim ahay astaamaheeda iga muuqato inaan nebiga xadiis ka wariyo haddana xadiiskii aanan qaadanin ma wax suroobi kara wax isqaban kara maaha ninka xadiis nebi markuu ka sugnoodo xadiidka nebi diidii karaay waa nin ama kaniisad ku jira ama macbadu nasaara ku jira ama lebiskii gaalada qaba oo gaal awey laakiin ruux muslim ah lama dhaho xadiid agtiisa ka sugnaaday ma qaadanaysaayo ma ictiqaadinaysaayoo ma xujaysanaysaa lama yidhahdu le mana liannahum laa yajtamicaan saas mana laa yajtamicaan xadiidkii waa sugnaaday qaadanna maayo waa diddaan buu leeyahy waa diddaan waa laba aan kulmi karin wey maana sida ayna islaamnimada iyo iyo gaalnimada u kulmi karin baa waxaan u kulmi karin xadiidkani nebiga waa ka sugan yahay qaadanna maayo macnaha imam shaafici aleh raxmatulah tilmaamay kaawey mana ayb hadalkaasi marka aharkaas alimaamu shaafici aleyh raxmatullahi in laga warinayo waxaa isagana soo saaray abu nucaym fi kitaabi xilyat lwliyaa buu kusoo saaray ibnu casaakir isagana fii taariikhii buu kusoo saaray manaaqib bayhaqi isagana waa keenay iyo hayruhum waxaa isagana laga wariyaa xumaydi baa laga wariya xumaydi ayaa laga wariya hadda meeshan inoo yaalla waxoogaa inqiaac baa ku jira laakiin alimaam dahabi caleyh raxmat ullah siyarka wuxuu ku keenay dariiq kale oo xumaydi oo ka warinaya imaamu shaafici wuxuu yidhi rawa shaaficiyu yowman xadiian imaamu shaafici baa maalin xadiid wariyey faqultu markaasaa waxaan ku idhi buu idhi ata'hudu bihi ma qaadanaysaa buuhi yaani xadiiskan ma qabtaayo ma qaadanaysaa markaasaa wuxuu ihi ra'aytanii kharajtu min kaniisa Ah. maanoo kaniisad ka soo baxadi aragtay buui aw calaya zunnaar xata idaa samictu can rasuuli llahi sal lla alay slam xadiidan laa aquulu bih xadiid nebiga ka sugnaaday inaanan qaadanin ma gaal baad ii mooday buui gaal miyaad ii malaynaysaa buui saasuu ku yidhi macana ayib hadalladaa imaamu shaafici ka sugan markii la fiiriyo iyo hadallo kaloo fara badan oo kuwaa la macno ah xadiidkan uu keenay ee xadiidka jaariyadda ana imaamu shaafici agtiisa inuu ka asaxay inoo sugnaatay oo dee kitaabkiisa umkuuba ku keenay isagoo xujaysanaya xadiidka imaamu shaafici agtiisa waa ka suganya hadalladiisana waxaan ku haynaa xadiidku hadduu asaxo oon qaadan waayo waan waashay caqli ma lihi labada arrimood markaad isu geysataa waxaa kuu soo baxaysa natiijada ah imaamu shaafici inuu xadiidkan qabay macnaha uu ku tusayo oo ah allah subxaana wa tacaala inuu kor jiro carshigiisa ka sarreeya labada muqadimo markaad isu geyso ayay kuu soo baxaysaa natiijada yacni wax wey qaabka uu u deliishanayo imamu shaafici caleyh raxmatullaahi uu u daliishanayo inuu qabay arrinkaa isaga laakiin hadallo kaloo ka cadcad buu leeyay imamu shaafici caleyh raxmatullah oo tusaya in uu qabay sifaatka ilaahay ee qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray oo dhan sidaa ay ku yimaadeen in lagu nabadgeliyo hadalladaasi إن بدل كم إذا وحسوق ورنيا الإمام الذهبي عليه رحمة الله كتابه آه، العلو أم عرشك ساسي معنا كاد يعني وحوي والله والله وانكرتان معنا طيب قال أبو عثمان وحوي والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع فرق أدح يا أهل السنة يا أهل البدع أنهم أهل البدع إذا قرتي سمعوا أي مقلان خبرا حديث هذي مقلان fii sifati rabbi xadiidkaasoo alle sifooyinkiisa dhexdooda ku soo arooray radduuhu way diidaan xadiidkaasoo way celiyaan aslan duduub ahaan bay u tuuraan asal ahaan bayba u tuuraanoo meeshaba way ka saaraanba oo maxay ku diidaan waxyaalaha ay yidhaahdaan waxaa ka mid a ah waa khabaru alaaxaad khabarul aaxaadna usuusha looma deliishado xadiidkiiba intaasay kaga takhalluseenba laa yuxtaju bihi fi lusuul waa qaacidatun ictizaaliya khabaru laaxaad yaqiin ma faa'iideeyo usuusha looma deliishado waa qaacidatun asalkeeda muctasilada keentay waana mas'alada ay kaga takhalluseen qaacidada ay kaga takhalluseen axaadiid aad u fara badan oo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo yacni ku saabsan abwaabta caqaa'idda ku saabsan marka hadday rabaan ahlulbidacu xadiidka hadday heli karaan inayba tuuraanba asalkiisaba way tuurayaan oo waxay leeyihin maalan waa khabaru laxaad oo kaleeto halkaasay u fadhiisanayaan ayib walam yaqbaluuhu mana aqbalayaan aw amase taasi waa mid aw amase yuslimun yuslimu lilaahir saamiyni qoray sidaasi ka gedisan wuxuu u qoray ma jiraan halkaa kutubta qaarkood saqad baa ku jira oo waxbaaba ka maqanba iyadii meesha soo socoto sida nusqada aniga aan haysto kaleeto laakiin kutubta qaarkood baa buuxinaya oo waxay leeyihiin aw yuslimuu liaahir ah, aw yuslimuu lidaahir halkaasi waxaan u malaynayaa taqriiban inuu yahay aw yuslimuuna liaahir ah, yuslimuuna oo nuun lagu daray intaan filaya wallahu aclam oo macnuhu waxay noqonaysaa yuslimuuna way hogaansama way hogaamiyaan lidaahiri daahirkay hogaamiyaanoo way nabadgeliyaan ah, yacni waxa weeyaan waxay daayaan daahirkay u daayaan naska oo laba dariiqa mid bay ahlulbidacu maraan inay khabarkaba min aslihi tuuraan waa ta hore inay daahirkiisiiyo lafdigiisa daayaan laakiin maxay samaynayaan summa kadibna daahirka markay nabadgeliyaan ta'awaluuhu way awilayaan ta'awaluuhu macnihii bay leexinayaan markaas laba dariiq mid bay isticmaalaan inay hadday heli karaan xadiiskaba yidhaahdaan sidiisaba lamama deliishan karaba oy sidaaba kaga takhallusaan iyo inay xadiiskii kari waayaanoo ama mutawaatir noqdo ama meelay ka maraan intay waayaan ay ogolaadaan inuu jiro markaana waxay samaynayaan macnihiisiibay la dagaalamayaanoo macnaha inay leexiyaan bay isku dayaan saas labadaa mid ka mida markuu dhaqmay wa kullu nasin awhama tashbiiha fawidhu muxuu ah awilhu aw fawidhu rum tansiihan waa kii dhihi jira laqani ah, jawhar tawxiidka jawhara tawxiidka waa kii saala macnaha nas kasta oo ku moodsiiya awilhu ta'wiil buuri aw fawidhu ama waxaad tidhaahdaa lamama yaqaano macnihiisa fawidhudu wuxuu ka wadaa macnihiisa lamaba garanayo aduu soo ah. yaa ku dhaqaajini lamaba yaqaanaba soo istaaga rum tanziihan buu ihi waxaad raadinaysaa markaasi nasihid baad raadinaysaa soo ma jeed yacni waxa weeye imaa naska inayba ka takhallusaan yaa imaa inay naskii kari waayaan oo markaa lafdi macnihiisii ay leexiyaan labadaa mid ka mid oo labadaa jidmood mid bay maraan macnaha saas weyaan wuxuu yidhi marka walam yaqbaluuhu ma aqbalayaan aw amase yuslimuu yuslimuuna way sallimayaanoo way ogolaanayaan lidaahiri daahirkiisaoo lafdigan daahirkiisa way sallimayaanoo inuu jiro waa sugayaan uma markay sugaan kadib ta'awaluuhu way awilanayaanoo dhinac bay u leexsanayaan say iyagu rabaan ayay u leexsanayaan ta'awaluuhu way awilanayaan bita'wiilin awilid bay awilayaan bita'wiilin ay bitaxriifin waa yacni leexin bay leexinayaan leexintaasoo yaqsiduuna ay u qastayaan bihi isaga rafca alkhabari xadiidka rafcintiisa min aslihi asalkiisaba asaaskaba ay ka rafciyaan jiridda inay u siibaanoo salkaba u siibaan ta'wiil ay rabaanoo xadiiska inay saa iyo khabarka ugu galaan bay markaa awiilayaan saas way macnaha ayib hadday heli karaanna xadiiska way diidayaanba oo maalan xadiidkii hadda aynu soo marnay imaamu shaafici umka uu ku keenay xadiiu ljaariya ayna allah ayna allah waxay ku leeyihiin xadiidkaas saxiix muslim kugu yaalla imaam shaaficina uu sanadkiisaba ku keenay qaar badanoo ka mida ah waxay ku leeyihin waa xadiisul aaxaado lama sugi karo qaarkood waaba u badhiirayaan waxay leeyn waa daciif war xagee baa dacbi kaga yaalla hawadoodaba hadduu khilaafo daciif waay say iyagu rabaan iyo sida ay soo gaadheen iyo falsafadooda iyo kalaamkooda baatilka hadduu khilaafoba xadiidku waa daciif saas manaa ayib qaarkood waxay ku leeyihiin oo addoon gabadhaa saxaabiyadda abay meel kaga dhacayaanba markaase waxay ku leeyihin addoon bay diin ka qaadanayaan addoon addoon waa gabadh saxaabiyad ah leanna nebiga hortiisay ku islaantay rasuulkay la kulantay saxaabadiisii bay ka mid tahay in la yasoo la yidhaahdo addoon xun addoon xun bay diin ka qaadanahayaan waa kufri ah, halis waay masalana addoon ha ahaato laakiin waa saxaabiyad waay addoonnimadiiba waaba laga saaro waaba la xoreeyeyba oo saxaabiyad bay haddana sii noqotay addoon hadday tahay xataa oy muslimo tahay waa saxaabiyad haddana waxa weeyaan nebiga hortiisaaba lagu xoreeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macanaha ayib marka uma ta'awaluuhu way ta'wiilinayaan bita'wiilin bay ku ta'wiilinayaan ta'wiilkaasoo yaqsiduuna ay ula qastayaan bihi isaga rafca alkhabari khabarka koryeelidiisa min aslihi aasaaskiisa laga koryeelo isagoo dhanba la tuuro wa icmaali xiyali cuquulihim ibaal buu halkaa qoraya laakiin dhashdhaash baa igu xigto meeshaan waxba ka go-an uu garan waayay kutubta qaarkoodse waxaa ku qoran wa icmaali xiyali cuquulihim wa aaraa'ihim fiih saasaa ku qoran ayib wuxuu yidhi waxaa kaleeto ay naska ku taxriifinayaan bita'wiilin bay ku taxriifinayaan aw amase wa icmaali xiyali cuquulihim caqliyadooda caqliyada xeeladahooda yacni camal camalsiintooda wa icmaali xiyali cuquulihim mubtadicada caqliyadooda caqliga xeeladihiisa ayay camal siinayaan iyo wa aaraa'ihim aaraadooda ayay camal siinayaan fiihi khabarka dhexdiisay ku camal siinayaan yacni maskax caqligooda xeeladihiisa iyo aaraadooday ka shaqaysiinayaanoo naska dhexdiisa khabarka kaga shaqaysiinayaan si ay u leexiyaan macnihiisa u leexiyaan markaasaa waxa weeye markii la yidhaahdo yacni waxa weeyeen maalan nasku markuu sugnaado waxay raadinayaan maskaxday ka shaqaysiinayaanoo aaraabay raadinayaanoo waxay raadinayaan wuxuun ay naska ku duwaanoo ku leexiyaan markaasaa marka la yidhaahdo ah, yadda ilaahay bay raadinayaan ah. yad baa la sheegay soo maa bal aynu raadinno yadda xaggeen wax uga raadin karnaa waa laga shaqaysiinayaa xeeladaha caqliga la uruurinaya aaraaday ururinayaan say u raadinayaan baa waxay kula kufayaan waxaa laga wadaa yadda bimacna nicma laga wadaa ama bimacna alqudra laga wadaa wa icmaali xiyali cuquulihim wa aaraa'ihim fiihi taa way macna saas weyaan yacni caqligaasay ka shaqeyn leanna caqligaa agtooda muqadaska agtooda waxay yidhaahdaan idaa tacaarada alcaqlu waannasu idaa tacaarada alcaqlu waannaqlu qudima alcaqlu cala annaqli bay dhaha haddii caqliga iyo naqligu iska hor yimaadaan caqligaa la hor marinayaa naqliga marka waa in macnaha daahirkee ka muuqda laga leexiyo si uu caqliga u waafaqo caqligaa mar walba asal ah isagaa miisaan ah aayadda qur-aanka hadday caqliga khilaafto waa in lasoo lasoo luqunjibaadho si ay caqligooda u waafaqdo xadiidkii hadduu daahirkiisii caqligooda khilaafo waa in lasoo luqunjibaadho si uu caqligooda faasidka u waafaqo waa masalada uu islam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi ka alifay dar-u tacaarudi alcaqli waalnaqli kitaabkiisa ah, wuxuu yidhi caqliga saxiixa ah iyo naqli caqliga saliimka ah iyo naqliga saxiixa ismaba tacaarudaanba yaa imaa ama caqligaas ah, jiran oo waxa caqliga lagu sheegayaan caqli ahayn yaa imaa ama naqliga oo naska abaan sugnayn oo daciifa laakiin nas saxiixa iyo caqli saliimoo fayow inay iswaafaqaan mooye ismaba khilaafi karaan markaasuu usuushoodii kalaamiga ahayd iyo falsafadoodu intuu la dhexgalay wuu ku burburiyey kitaabkiisa daru tacaarud alcaqli wاlnaqli alimaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah marka taas weeyaan wa icmaali xiyali cuquulihim bay ku ta'wiilinayaan yacni cuquushooda xeeladahooda camalsiinteeda iyo wa aaraa'ihim iyo aaraadooda fiihi khabarka dhexdiisa lagu camalsiiyo taasay naskii ku ta'wiilinayaan taasi waa ahlulbidaca wey ahlulbidaca wa yaclamuuna waxay og yihiin xaqan yaqiinan ah, halkaasi marka hadduusan hadalkaa wax ka khilaafsan idiin qoraynin wayaclamuunadaasi ahlu sunnihi buu noqonaya leanna wuxuu yidhi waalfarqu bayna ahli sunnati wa bayna ahli lbidac soo ma ahlulbidacu laba tilmaamood buu ku sheegay iyo ima inay naska hadday heli karaan oo u suroobi karto asalkiisaba tuuraan yaa imaa naska inay ta'wiiliyaan wayaclamuunada marka waa ahlu sunnihi wey wayaclamuuna asxaabuulxadiid waxay og yihiin xaqan yacni xaq cilman xaqan wey macanaa ogaansho xaq ah yaqiinan oo dhab ah yaqiin ah waxay og yihiin anna maa shaygii qaalahu uu yidhi rasuulullaahi rasuulku uu yidhi sal alla alay waslam facalaa maa qaalahu sidii uu u yidhi wey fa maa shay korkiibuu ku sugnaaday qaalahu rasuulku yidhi sal alay waslam id cilladuna waxa weeye huwa isagu nebigu kaana wuxuu ahaa acrafa midka ugu aqoon badan birabbi rabbiga jalla wajalaaluhuye min hayrihi hayrkii midka uga aqoon badan buu ahaa yacni nebigu sal lla alay wasalam dadka isagaa rabbigii ugu aqoon badnaa walam yaqul mana dhihin nebigu sal lla alay wasalam fiihi rabbigii dhexdiisa ilaa xaqan xaq mooye wa sidqan iyo run mooye wa waxyan iyo waxyi mooye qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajal wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ahlu iyo ahluxadiidku iyagu waxay waxay ogyihiin oo yaqiin iyo si xaq oo dhaba u ogyihiin iyo kama dhibcaan ah shaki uusan ku jirin waxay u og yihiin nebi maxamed wixii ka sugan iyo hadalkiisu inuu yahay siduu u yidhi macnahaas uu ugu talageliyo maqsadka uu ka watayna inuu sax ku yahay sababtu maxay tahay cilladu waxa weeyaan nebi maxamed isagaa rabbigii dadka ugu yaqaanay idaa kaana acrafa annaasi birabbihi wa ansaxa annaasi liummatii sal alla alay wasalam ummaddiisana ninka ugu nasaxayn badan uu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa afsaxa alkhalqi afsaxa annaas dadkana ninka ugu faseexo badan ee wuxuu doonayo ugu cabirid og hadduu ahaa sidaana axaadiistiisa intuu inoo sheega uu kaga tegey yaad gadaal ka imaanayo markaa odhanaya anaa nebi maxamed ka fasaaxo badnaa yaa hadalka wuu duuduubaye anaa faseexaynhayaa odhanaya ma jirto yaase odhanaya nebi maxamed sal alla alay wasalam ummaddiisa anaa uga naseexa badanoo wuxuu ka qariyey baan u sheegaya yaase odhan karaya nebi maxamed anaa rabbigii ka aqaano wuxuu u sugay baan u diidi kullu dalika waa lawaasim kufriya waay ninkii yidhahda nebi maxamed rabbigii anaa ka aqaana tilmaamaha rabbina anaa ka aqaano waa gaaloobaya ninkii yidhahda anaa ka fasaaxa badan waa gaaloobaya ninkii yidhaahda nebi moxamed sal lay slam anaa ummaddiisa uga naseexa badanna waa gaaloobaya intaasi hadday kulanto intaasi hadday kulanto almacrifa waalnasiixa waa alfasaaxa intaasi hadday kulanto maqsuudkiisu lama gaadhi maxaa qarsoonoo meesha ku jira marka wixii oo dhan bannaanku yaalla marka wax la qariyey iyo wax qarsoontoona ma jira sidaa nebigu kaga tegay wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas daraaddeed xaq waxaan ahay nebigu kuma hadlin rabbigii sifaadkiisa waxa ku saabsan run waxaan ahayn kumusawayi waxaan ahayn kumuusanha wuxuu sheegay o dhan waa waxy siduu u sheegay maanan u qaadanayna way macnaha ayib wayaclamuuna waxay ogyihiin ahlulxadiidku xaqan yaqiinan cilman ogaansho xaqan oo xaqa yaqiinan oo la hubo shaki ku jirin ana maa shaygii qaalahu uu yidhi rasulullahi sal ly waslam facala maa qaalahu sidii uu yidhi korkeeda iyuu ahaadayoo sidii uu yidhi weeye macnaha waxba kama gedisnaa id ciladuna waxa weeye huwa nebigu kaana wuxuu ahaa acrafa mid aqoon badan birabbi rabbiga mid uga aqoon badan birabbi rabbi midkii u aqoon badan buu ahaa jalla jalaaluhu min hayrihi nebiga hayrkii wuu uga aqoon badnaa cid aan isaga ahayn oon rasuulka ahayn rasuulkaa uga aqoon badnaa rabbiga subxaana wa tacala iyo sifaatkiisa walam yaqul mana uusan dhihin nebigu fiihi rabbi dhexdiisa iyo sifaatkiisa ilaa xaqan xaq mooye wax kale muusan dhihin wa sidqan iyo run mooye wax kale muusa dhihin wa waxyan iyo waxyi mooye wax kale muusa dhihin qaala allahu caza wajal wamaa yantiqu ma hadla nebi maxamed can ilhawaa suu rabo kama hadlo hawo xaggeed kama hadlo hawadu waa say naftu rabto say naftu rabto xaggeeda kama hadlo hadalkiisu kama soo fulo naftayda rabto in huwa muusan ahaanin nudqigiisiiyo hadalkiisu ilaa waxyun waxyi mooye wax kale ma ahan waxyigaasoo yuuxa loo waxyooday wuxuu ku hadlay waa un waxyi loo sheegay oo xagga rabbi ka soo gaadhay subxaana wa tacaala saas way macnaha ayib labadaasi marka arrimood wuxuu ka wadaa macnaha waxa weeyaan ahlulxadiidkiiyo ahlusunnuhuna nusuusta qur'aanka iyo axaadiista way ogolaadaanoo way sallimaan ahlulbidacuna way diidaanoo hadday naska asal ahaanba diidi karaanna waa diidaan haddii kalena macnihiisay diidaanoo leexiyaan qaala azuhriyu zuhri wuxuu yidhi imaamuula'immati a'immada imaamkooda ah wa hayruhu iyo kayrkiiba oo min culamaa'i alummati ummadda culimmadeeda ka midii waxay yidhaahdeen radia allahu canhu wuxuu yidhi cala allahi albayaan wa cala arasuuli albalaaq wa calayna tasliim cala allaahi alle korkiisuu ahaaday albayaanu caddayntu wa cala alrasuuli rasuulka korkiisuuna ahaaday albalaaqu gaadhsiintii wa calaynaa korkanaguu ahaatayay ahaatay altasliimu nabadgelintii iyo hogaansamidiina korkanagay ahaatay wixii ilaahay xaggiisa ka yimi ee u cadday rasuulkiisuna na soo gaadhsiiyey xilkanagu waa inaan annaguna sallimno saa ku nabadgelinno oo saa ugu hoggaansanno oo aanaan diidin leexinin saasuu macnaha ayib afarkaas alimaamu zuhri calayhi raxmatullaahi laga wariyo waxaa soo saaray الإمام البخاري عليه رحمة الله تعليق كوري في صحيحه ابن أبي عاصم سجن الزهدي بكسو صاري أبو نعيم في الحلية سجن آه، من طرق طرق بضم بكوري لكن طريقة أثر سجو إيمانة مدار كيساء وأنك اللي هذا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري وليد بن مسلم له ومعروف بتدليس التسوية sharu anwaaci tadliis tadliiska noocyadiisa ka ugu shar badan oo tadliisu tasbiih la yidhahdo yuu caan ku ah lwliid ibnu muslim addimishki isaga iyo baqiyat ibnu makhlad iyo raggaas marka hadduusan mar dhihin xadaanaa sheekhiisana uusan xadaanaa ka dhihin oo uusan sheekhiisa gadaashiisana xadaanaa ama akhbaranaa dhihin yacni waxa weeyaan dacfi baa ku jira wabittaali aharkani sanad ahaan daciif buu u yahay sanad ahaan daciif buu yahay macna ayib allahuma in ariiqyo kale loo helo maaqaad qaala zuhriy wuxu uhi imaamu la'immati ah waqayruhu min culamaai lumma radia allahu canhu wuxuu yidhi cala allaahi alle korkiisuu ahaaday albayaanu caddayntii oo ilaahay subxaanah wa tacaala waxaa saaran oo isku waajibiyey inuu addoommada xaqa u caddeeyo taa isagay saaranta isagaa issaaray alla subxana wa wa cala arasuuli rasuulka korkiisana waxa ahaaday albalaaqu gaadhsiintii wixii ilaahay caddeeyey sidii isagoo u cad inuu ummadda soo gaadhsiiyana rasuulka xilkiisa way wa calaynaa korkanaga waxa ahaaday haddaan ummaddii nebiga nahay attasliimu yacni waxa weeyaan nabadgelin ah, inaan saa ku nabadgelinno oon ku ogolaanno oon yacni waxa weye ku dayno oon ku aqballaan annagana korkanaga saar oo aanaan diidino aanaan macnaha wax weeyaan meelo kale uga kicin ayib wa wuxuu wariyey buu yihi yuunus ibnu cabdisamad ibnu macqil can abiihi aabbihi wuxuu ka warinaya ana aljacd bna dirhamin jacd ibnu dirham ninkii la idhan jiray waa jahmi yani waxa weye jahmi sheekhiisi jahmi ayib waxaa la yidhaahdaa jahmnu safwaan oon soo sheegnay aaraadan dariiqooyinkan lumay madaahibtan firaqan lumay in badan oo ka mid a afkaartooda isagaa la yimi waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka qaatay wuxuu ka qaatay baa la yidhaahdaa waxyaabahan jacd ibnu dirham buu u ahaa yuu arday u ahaa jacdina nin la yidhaahdo bayaan ibnu samcaan buu arday u ahaa bayaanna wuxuu arday u ahaa baa la yidhahdaa afkaartaa ka qaatay taaluut ibnu ukhti labiid ibnu labiidkii yahuudiga ninkii nebiga sixray walaashii baa dhashay bay leeyihiin taaluudka taaluudna wuxuu ka qaatay labiidkii saaxirka ahaa ee nebiga sixira yahuudiga sidaasuu u sheegayaa ibnu casaakir baa keenay baa la leeyahay ibnu kathiirna bidaayaha iyo nihaayadu kusoo guuriyey laakiin waxaa la leeyahay inay silsiladdu saa isu daba taallo oo asalka uu ka soo jeedo labiidkii yahuudiga aha ee caqaa'idani ka soo jeedo dariiqeedu ma sugnaa la leeyahy waa daciif saas maana ila waxa weeye yani waxa wixii xunba xawaleh ruuxa hadduu yani waxa weeyaan xataa hadduu boqol khaladaad galo oo yani wuxuu wixii jira wixii jira unbaa la saaraa waxaan jirin lama saaro waxaan jirin lama saaro yani waxa weye gaalka dil gartiisana sii sooma wixii aan sugnay waa in la yidhahdo ma sugna aarka marka silsilada noocaasoo kale oo ilaa labiid gelaysahay waxay leeyihiin culimmadu ariiq ahaan markii sanad ahaan laysdul taagaayay ma sugna laleh laakiin yakfiika inuu jacd ibnu dirham ka soo jeedo oo isagana macnaha waxa weeyaan zindiiqaas ahaa ayuu ka qaatay macnaha can abiihi ana jacda bna dirhamin qadima wuu soo galay calaa wahbi bn munabih buu usoo galay wahbi bni munabih waa imaamkii taabiciga ahaa wey ayib yas'aluhu isagoo weydiinaya can sifaatillahi ilahay sifaatkiisa isagoo wax ka weydiinaya tacala kurahay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi waylaka hooggaaga yaa jacdu jacdiyow war jacdiyow hooggaaga habaarkugu dhacay war inkaar qabe bacda almas'alati yani bacda almas'alati war su-aalaha qaarkood iska daa ficilkii aan nasbinayo baa ka xadfan bacda almas'alati war suaalaha su-aasha qaarkeed iska dhaaf waxyaalaha qaarkood lama sii dabagalo faraha ka qaad buui innii anugu buuhi la adunnuka waxaan kuu malaynayaa min alhaalikiina kuwa halaagsamay inaad ka mid tahay saaad wax u wadaan arkaayo meelahaad wax ka faarfaadhaysee meelahaad wax ka raaraadinaysaan arkaaye inaad kuwa halaagsan ka mid tahan malinba ah, saas way macana ayib ilan dadka qaarkood waxaa jira sideedaba meelo khatar ah oo ilaahay subxaana wa tacaala sir u ah wax ka raadiyay kuwaasi say u wadaan u wadaan u wadadba marka dambe dalaal iyo baadi bay ku dhacayaan wuxuu idhi yaa jacdu jacdiyow low lam yukhbirnaa hadduusan noo warrami lahayn allaahu alle hadduusan noo warrami lahayn fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa hadduusan noogu warrami lahayn anna lahu inay u sugnaatay alle yadan gacani inay u sugnaatay wa caynan il inay u sugnaatay wa wajhan inuu weji u sugnaaday hadduusan kitaabkiisa dhexdiisa noogu sheegi lahayn lamaa qulnaa maanaan dhahneen daalika arrinkaa fattaqi illaaha alla ka baquudhaniyo ilaahay subxaana wa tacaala hadduusan sifaadka qur-aankiisa noogu sheegi lahayn maanaan dhahneen mana aanaan ku sheeginay hadduu ilaahay qur-aanka ku sheegtay maxaa ku jira inaanu wixii qur-aanka uu ku sheegtay sifaadkiisaa u sheeg kitaabkaasaanu anagu naduuru maca alkitaab wixii kitaabka ku yimid naqbal cala alra'si waalcayn soo ma jeed uma kadibna lam yalbas muusa nagaanin jacdun jacdii an qutila in la dilay oo wasuliba la daldalay war ka joog war ka joog sumuusan ku hayn war meel xumaad ku socda ka joog wax yar iyadoon laga jooginba warkiisuu usii wadayba nin baa helay soo ma jeed saas macnaha nin suaalaba waabiya hele nin waabiyey baa hele culimmada warkoodii hadduu qaadan waayo warniyahu ka jiro war ka jiro haddii la yidho qaadan waaye nin amiiraa helayoo markii dambe qoorta ka jaray waa marka qisadiisa wa khaaba wuu khudbeeyey khaalid ibnu cabdillaahi alqasri baa khudbeeyey khaalid ibnu cabdillaahi alqasri adimishqi ah, wakhtigii waliid ibnu cabdilmelik buu wuxuu guddoomiye ugu ahaa magaalada maka sulaymaan yacni waxa weeye ayuu isagana uga ahaa hishaam baa ciraaq markaa u dhiibay kuufiya basra ayuu ka ahaa ayib nin noocaas noocaasah macnaha ayib oo macnaha waali ah nin macnaha deeqsi aho yaani aftahan aho ayuu ahaa ninkaasuu ahaa marka ninkaasaa macnaha waxa weeyaan yaa yaa yaa maalin khudbeeyey khaaba wuu khudbeeyey khaalid bn cabdillaahi alqasri yowma aladxaa bilbasrati basra ayuu ku khudbeeyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi fii aakhiri khudbatii khudbadiisii markuu sii dhammaynaya aakhirkeedii wuxuu yidhi insarifuu wardadiihow gadooma ilaa manaasilikum guryihiinniiyo meeshaa deganaydeen u gadooma wadaxuu udxiyaysta buuhi ah, xoolihiinna qasha maanta baaraka allahu allah barakeeyo lakum idinka fii daxaayaakum udxiyooyinkiinna allah idiin barakeeyo maanta xoolaha qasha buu yidhi udxiyaysta fa innii anugu mudaxin mid udxiyaysanayaanaha alyowma maanta biljacd ibni dirham baan anugu ku udxiyaysan bu aniga neefka imaanta ii xidhaneen qalan doono waa jacd ibnu dirhami idinku kaca guryihiinna aada xoolihiinna qashabu ayib oo maxaad ku maagtay wey fa innahu isagu yaquulu wuxuu leeyahay lam yattakhid illaahu alla muusan ka dhiganin ibraahiima ibraahim khaliilan kama dhiganin ilahay soo qur quraan kama dhigan watakhada allahu ibraahiima khaliilan wuxuu yidhi kama dhiganin soo istaag walam yukallim muusan la hadlin alle subxaana wa tacaala muuse muuse muusan la hadlin takliiman la hadlin ayadana wuxuu yidhi wa kallama allaahu muusa sooma ahayn wuu dabagediyo wuxuu yidhi ma ahee waxa weeyaan wa kallama allaaha muusa takliiman carabiyada dad garanaysaan warku waa isbedelaya wa kallama allaaha waxay noqonaysaa marka muuse allah lala hadlayoo muusa la hadlay ayadduna maxay ahayd allah hadlayoo muuse la hadlay warkiibuu icraabtiibuu dayay inuu isku ku ciyaaro isku day marka waxaanoo dhanna wuxuu ka dagaalamayaa sifaadkaasuu ka dagaalamaya ayib subxaanahu wa tacaala camaa yaquulu ljacdu culuwan kabiiran subxaanahu alla nasahnaanasiyidiisa wa tacaala iyo sarrayntiisa camaa uu ka nasahan yahay oo ka sarreeya shay xaggii yaquulu uu leeyahay aljacdu culuwan sarrayn kabiiran oo weyn waxaan uu ku hadlaya qashinka ah yani darabaqashka ilaahay subxaana wa tacala waa ka sarreeya waana kada nasahanya bun macnaha ayib wa nazala wuu degay khaalidkii amiirka ahaa can ilmimbari mimbarkii ka soo degay fadabaxahu markaasuu gowracay biyadihi gacantiisu ku gowracay wa amara wuuna amray bisalbihi in la daldalo salbiga wa ruuxa marka la dilo yaa tiir inta lagu xidhaa saa loo xidhay waa lagu cibro qaadanaya maanaa dadkaa ku cibro qaadanaya meeshaasu ku xidhnaanaya waa la fiirsanaya warkii jacdi fiiri foolxumadiisa balag kugu dhacday nin kasta oo marka la imaan lahaa balaayo la imaan lahaa baa la doonayaa inuu darsi ku qaato fasharid bihim man khalfahum ah, kuwo kaloo meelaha taagtaagnaayoo yani waxaan oo iyo wax la mida la soo socday baa la doonayaa inay ku cibro qaataan saasuu gale marka wa amara bisalbihi in la daldalo ayuu amray macna qisadaasi jacdi dilkiisa ku saabsan وحصوص على يعني الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه خلق أفعال العباد وحكى الصوص على الإمام الدارمي بصوص في كتابه الرد على الجهمية وحكى الصوص عليه أجر بأسان الصوص في كتابه الشريعة أبو القاسم للكاي الطبري في كتابه الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة علماء فربضان وكلان واشيغان الإمام الذهبي عليه رحمة الله أساقنا وأساقه أروريي بيها قيسان السنة كوكو كياني قصة داسي waxaa ku sugan sanadkeeda laba nin maxamed ibnu xabiib nin la yidhahdo majhuula horta waa ku jira wiilkiisa oo cabdiraxmaan la yidhahdo maqbuulana waa ku jira wabittaali qisada sanadkeedu sax ma ah. qisada sanadkeedu waa daciif laakiin alimaamu dahabi wuxuu leeyahay waalqisatu mashhuura qisadu waa caan buu leey qisadu waa caan intaa hadday qisada u noqonayso wax lagu sugi karo waa khayr haddii kale qisadu ka sanad ahaan inta kolley hadda aan aragnay sanadkeeda waxaa ku jira laba ninoo daciifa ah ku jira nin oo majhuul ah iyo nin maqbuul ah ku jira ayb intaasi marka wuxuu kaga hadlay imaamku mas'aladii ku saabsanayd istiwaa'ullahi calaa carshihi tabaaraka wa tacaala alla subxaana wa tacaala sarrayntiisa uu carshiga ka sarreeyo ayuu macnaha wax weeyaan ayuu kaga hadlay masalada marka qur-aankuna waa ku tusay inuu ilaahay carshiga ka sarreeyo axaadiista nebiga oo ilaa xaddi tawaatur gaadhaysana way ku soo aroortay axaadiista macnaha kutusaysa macnahaas tawaaturkeedu yuusan lafdiba noqonin laakiin tawaatur macnawiya bay tawaaturtay culuwiga iyo fawqiyada axaadiista kutusaysa alimaamu adahabi caleyh raxmat ullah wuxuu soo guuriyey axaadiis aada u fara badan ayuu soo ururiyey isagiiyo keyrkiiba macnaha xagga xadiistana taa weeye xagga ijmaaca salafka waa nagii soo sheegnay a'imo fara badan inay soo guuriyeen salafku inay ku ijmaacsanaayeen oynan isku khilaafsanayn waxaan u malaynayaa horay baynu usoo guurinay imaamka laftiisu waa kii inoo sheegay inay culimmadoo dhan isku waafaqsan yihiin waxaan ku kabnay waxaa isla ijmaaca qaba isagana oo ku waafaqsan rag kaleeto oo fara badan baa soo guuriyey oo uu ka mid yahay isxaaq ibnu rahwiya uu ka mid yahay abu cumar adalmankii isagana waxaa ka mid ah ragga soo guuriyey raasiyeynkii ninkii ladhihi jiray abu xaatim araazi abu zurcat araazi labadii imaam baa ka mid a ah ragga soo guuriyey waxaa ka mid a ah rag badan oo noocaas waxaa ka mid a ah yani waxa weye abulxasan alashcari laftiisa soo guuriyey rag badan baa soo guuriyey ijmaaca salafku marka inay isku waafaqsanaan khilaaf dhexdooda una jirin masaladana taawa dhinaca kale markii laga fiiriyo masaladu waa masalo fitra waa fitro waa wax ilaahay qalbiga bini aadamkaba ku abuuray in rabbiga abuurtay uu kor jiro fitradaasi haddaan la helin falsafo fasaadisa iyo mujtamac fasaadiya haddaan la helin iyo bii'a ruuxa ka fasaadisa haddaan la helin ruuxu isagoo oo weyn oo xataa gaal ah buu fitradaasi ku jiraysaa rabbigii inuu kor jiro saas maanaa saas daraaddeed dadka cawaamta ah ee wax kitaab iyo risaala ayna soo gaadhin haddaad weydiiso rabbi xaggee jiraa waxay ku leeyihiin kor buu jira waa shay qalbigooda ku abuuran waay shay qalbigooda ku abuuran waay leanna fitradii ilaahay ku abuuray ayay masaladin ka soo jeedaayo kasoo ka dambaysay waxaad arkaysaa maalan addoonku markuu rabbigii baryayo markaba qalbigiisu kor buu aadaya gacmahana kor buu u taaganayaa qalbigiisuna kor buu aadaya ma aad arkaysid qalbigaagu meel kale ku saqajaami maayo midixna aadi waayo midigna aadi maayo gadaalna aadi maayo markaaba qalbigaagu kor buu jiraa soo saas maa waa arrin aan la inkiri karin kuwa leh xataa ilaahay meel walbuu joogaa qalbigoodaa qasbaya markay ilaahay barayaan gacmahay kor u taagaan qalbigooduna kor buu aadaa oo kor buu ilaahay subxaana wa tacala markuu baryayo uu aadaa meeshaasuu u qastaa laakiin midigiiyo bidixtoona uma aada fitradaasi quluubta dhan ku jirtaay waa waa waa waa la inkirsanya marka shahaadatu alkitaab waalsunna waalijmaac waalfitra caqligana ku darso shahaadatu lcaqli ku darso oo iyaduna ah caqligu wuxuu ku tusayaa rabbigii kownkan abuurtay kownkiisa inuu ka dhex baxsan yahay haddii ay noqoto kownku ku dhex jiraana waxaa imaanaysaa lawaasim faasid faasid oo baatil ah oo waxaa imaanaysaa alla subxaana wa tacaala qashinka iyo qashinqubka iyo meelahan yacni waxa weeye aadan naftaada u quudhin xataa in lagu sheego caqliguna yacni wuxuu sugayaa rabbi inuu addoommadiisa ka baxsan yaho sarreeyo ayuu isaguna ka markhaati kacay intaas dilaaladoodu waxay isku waafaqday haddii weli yani waxa weye lala taagan yahay yani waxa weya me kor ma jira meel walbuu joogaa ama meel la-aan buu jiraa soo nasiib xumo maaha aynu dib ugu noqonna marka loo sheego way qaataan xadiid nebi haddii loo sheego way qaataan a'immadii salafka haddii wax looga soo guuriyo way qaataan ijmaaca waxbay ku qaybsadaan fitradana hadday helaan waa ku darsadaan laakiin dadka qaar waxaa jira ayagu taqliidiya ashkhaas oo yidhaahda hebel hebel mas'aladu xaggee ka marta annagu hebel baanu raacsannahay oo hebel masalada ma garan waaye hebel miyaa garan waaye aduguna waad garatay miya bal hebelka lagu dheggan yahay aynu isagana waxoogaa aqwaashiisa wax ka soo guurin haddii ashaaciro la yahay oo abulxasan alashcari lagu dheggan yahay abulxasan alashcari mas'alada muxuu ka qabay bal aan isdul taagno haddii madhabka fiqigaa shaaficiye la yahay imaamu shaafici muxuu ka qabay waynu soo marnay sooma haddii dariiqooyin suufiye la yahay sheekh cabdilqaadir jiilaani muxuu ka qabay masalada intaaba waa isdaba dhigayna meel loo baxsada si loo waayo xataa dariiqooyinka suufiyadaa laisugu gelay saddex kitaab oo kutubtiisii ag taalla kitaabka koobaadi waxa weeyaan risaalatuhu ilaa ahli thaqr waa risaalada uu ku soo guuriyey konton iyo dhowr ijmaac oo uu ka soo guurinaya salafka usuushoodii iyo caqaa'idoodii ah masalada iyadaa bikhusuusihaa waxaa ku soo arooray safxada laba boqol iyo soddon iyo laba ayuu wuxuu leeyahay wa ajmacuu markuu soo yidhi oo masale kale ka soo hadlay buu wuxuu yidhi wa annahu tacaala fawqa samaawaatihi calaa carshihi duuna ardihi الله سبحانه وتعالى كيس كيسا ككر ريو عرش كيسا ريو دول كيسا أنا هاي وقد دل على ذلك بقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وليس استواؤه وحيري ألك كرمريديس على العرش عرش وككرمري معناه ما ماءها استيلاء ماءها sow istawlaa mayna dhihi jirin istiilaa'an ma aha buuri kamaa qaala siday yidhaahdeen yidhaahdeenoo kaleeto ahlulqadari say dheheen ahlulqadarku waa muctasilada muctasiladu say dhaheen oo kaleeto istawlaa ay ugu fasireen saas ma aha buuri muxuu yahay liannahu caza wajalla buu buuhi lam yazal mustawliyan calaa kulli shay buuri haddii la yidhahdo istawlaa carshiguu yani waxa wey yuu qabsaday oo waxa kale ma haysanin miya shay walba ilaahay subxana wa tacala mustawli buu ku yahay carshiga iyo makhluuqaadka makhluuqaadkao dhan wa annahu alla yaclamu wuxuu og yahay buu idhi asira sirta ayuu ogyahay wa ahfaa min asiri sirtiiyo wixii kasii qarsoonba alla waa ogyahay walaa yaqiibu ma ciilayo oo ma maqnaanayo canhu xaggiisa shayun fi samaawaati waalardi xataa kaannahu xaadirun maca kulli shay cilmigiisa wax ka hoos baxaya ma jiro ilaa wax walba uu rabbi la socdo subxaana wa tacala wqad dala caza wajal cala dalika biqowlihi wa huwa macakum aynamaa kuntum maxay yidhahdeen qolyihii wa huwa macakum aynamaa kuntum waa daatadiisay dheh soo ma abulxasan ashcri muxuu yidhi wafasara dalika ahlu اlcilmi bالta'wiili ana cilmahu muxiiطun bihim xayu kaanuu waxaa laga wadaayo culimmadu ku fasireen buu yidhi aayaddaasi cilmiga ilaahay baa wax walba koobay shay walbana la socda laakiin ilaahay daatadiisuga carshiga ka sarraysa hadalkaa wuxuu ku yidhi fii kitaabihi risaala ilaa ahli اsaqr kitaabka labaad waa kitaabka caanka ah oo isagana la yidhaahdo maqaalaat اlislaamiyiin waاkhtilaafu اlmusaliin baa la dhaha abulxasan alashcari baa iska leh isagana safxada allahu mustacaan sabxada afartan iyo shan sabxada saddex boqol iyo afartan iyo shan ayaa wuxuu ku keenayaa wuxuu leeyahay wuxuu samaynaya cinwaan buu samaynaya wuxuu yidhi haadihi xikaayatu jumlati qowli asxaabi alxadiidi wa ahli sunna ahlu sunnaha iyo asxaabulxadiidka qowlkoodii duuduubkiisii oo la xikaayoodo weeye tani halkana kaga hadlayaa wey markaasaa wuxuu yidhi جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسوله وسوذي مركز وحوري يعني سوء سوذي بوحوري وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان وأن له عينين بلا كيف kama qaala tajri biacyunina wa ana lahu wajhan kama qaala wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam wa ana asmaa allahi laa yuqaalu inaha hayr llah halkaas wuxuu leeyahay ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa siduu rabbi qur-aanka ku sheegay laba gacmood buu leeyahay bilaa kayfin wuxuu leeyahay siduu rabbi aayaadka ku sheegay laba indhood buu leeyahay bilaa kayfin weji buu leeyahay bilaa kayfin ayadiina waa wada daba dhigaya أهل السنة مركو كسو قري وجماعة وكسو قري انتا صورا أيا كدي بوحو يلي أخيرا مركو قبا قبا عقايد أهل السنة في, باب الإيمان في باب الصحابة في باب القدر في باب الأسماء والصفات مركو صوض الشيء هذا الغير بوها بوحو كو قبا قبا يوفير صدا وبكل ما ذكرنا من قولهم نقوله وإليه نذهب وما توفيقنا, وما توفيقنا إلا بالله wa huwa xasbuna wa nicma alwakiilu wa bihi nastaciin wa calayhi natawakal wa ilayhi lmasiir hadalka aan ka soo guuriyey ahlu sunna iyo asxaabuulxadiidan idiin soo sharxay ayaan anuguna qabaa buuri isagaana saanan ku tegayaa waafajintana ilahay abaa iskale soo ma jeed halkaas kitaabkiisa maqaalaat alislaamiyiina waikhtilaafu lmusaliin asagana nasan wuxuu ku caddeeyey sifaatka ilaahay inuu sugayo abulxasan alashcari oo ay sifatu listiwa cala alcarshi ka mid tahay kitaabkiisa saddexaad waa kitaabka alibaana can usuuli diyaana wey isaga kanuu si ka faahfaahsan labadaaba uu ugu caddeeyey ifatlistiwa sifaatka kaleo dhan kulliguu kaga hadlay laakiin sifatulistiwa baynu ku dhex jirnaa iyada aynu ka soo qabanno wuxuu yidhi safxada iyadana boqol iyo sagaal iyo toban dabcada aan hayo wuxuu yidhi imaamu abulxasan alashcari in qaala qaa'ilun maa taquuluuna fi listiwa hadduu ruux yidhaahdo istiwaha maxaad ka leedihiin ood ka dhahaysaan qiila lahu buur waxaa lagu dhihi naquulu waxaan leenahay ina allaha caza wajalla yastawi calaa carshihi kama qaala yaliiqu bihi min hayri tuuli istiqraar kama qaala alraxmaanu cala alcarshi istawaa وقد قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب وقال بل رفعه الله إليه وقال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فكذب, فكذب, فكذب فرعون nabiy allahi muusa calayhi salaatu wasalaam fii qowlihi ina allaha caza wajalla fowqa asamaawaat muusa marka u sheegay fowqa asamaawaat ku yidhi fircoonow rabbiga aan caabudaya fowqa asamaawaat markaasuu inuu beeniyo daraaddeed buu u leeyahay ibni lii sarxan lacallii abluqu lasbaab waa hadalkii aan abucumaan isaabunina soo marnay soo maa saas macnaha ayb wuu wado wuxuu yidhi wa qaala caza wajalla a amintum man fi samaa'i an yaksifa bikum larda fasamaawaatu fawqaha alcarshu buuri fawqaha alcarshu samaawaatka carshiga ka koreeya ayb falama kaana alcarshu fawqa asamaawaati markuu carshigu ahaaday samaawaadka korkooda ayaa qaala wuxuu yidhi aamintum man fi samaa liannahu mustawin cala alcarshi lianna carshigu alla ka soreeya alladii carshigaasoo fawqa asamaawaati samaawaadka ka sii sarreeya wa kullu maa calaa fahuwa samaaun buuri man fi samaa sooma dheh wax kastoo kaa koreeyo sama la yidhahdaa buuri marka alla kor buu jira wy manaa carshigu ka sarreeya ayib wuu soo waday hadalkaas waxaa la weydiiyey su-aal buu haddana keena wuxuu yihi su-aalun waqad qaala qaa'iluuna buu yidhi min almuctasilati waاljahmiyati wاlxaruuriyati ina qowla allahi caza wajalla alraxmanu cala alcarshi istawaa anahu stawlaa wamalaka waqahara bay dheheen bu wa ana allaha caza wajalla fii kulli makaanin weeyaan bay dheheen bu wajaxaduu waxayna diideen an yakuuna allahu caza wajalla calaa carshihi kama qaala ahlu lxaq wadahabuu fi lstiwaa'i lilqudrati nimanka muctasilada la yidhahda iyo jahmiyada iyo xaruuriyada waa khawaarijta waxay ku tageen buu yidhi abulxasan ashcari baa hadalka weli wata alraxmaanu cala alcarshi istawaa waxay dhaheen buu yidhi istawlaa wuu qabsaday wa malaka wuu mulkiyey wa qahara wuu qahray bay ku fasireen bu waxaa kalooy dhaheen buu yidhi muctazilada iyo jahmiyada iyo xaruuriyadu waxay dhaheen wa ana allaha caza wajalla fii kulli makaanin meel kastuu joogaabay dhaheen ra'yiga yaa iskale marka ra'yigaasi waa ra'yu ljahmiya waa ra'yu lmuctazila waa ra'yu lkhawaarij wa fii kulli makaanin in la yidhah soo ma jeed waxay diideen buu yidhi in ilaahay carshigiisa ka koreeyo siday ahlulxaqu qabaan hadalka wuu sii wado wuxuu yidhi wazacamat almuctasilatu wاlxaruuriyatu wاljahmiyatu ana allaha caza wajala fi kuli makan falazimahum an yakuna fi baطni maryam wa fi اlxushuushi wاlأkhliya wahada khilaafu اddiin tacaala allahu can qawlihim culuwan kabiira waxay dhaheen buuhi ilahay meel kastuu joogaa waxaa ka laazimaysa buuhi ilaahay meel kastuu joogaa inuu maryam caloosheeda ku jiray waxaa ka laasimaysa qashinqubkiiyo meelaha urahaya inuu ku dhex jiro waxaa ka laasimaysa meelaha lagu saxaroodo ee yani waxa weeye lagu danguto inuu ku dhex jiro taana diintayba khilaafsan tahay aslu diinbayba khilaafsan tahay ilaahay subxaana wa tacaala waa ka sarreeya hadalkooda xun ee khabiidka waa ka sarreeya yaa iskale hadalka abulxasan alashcari kitaabkiisa saddexaad intaasi waa inta istiwaha ku saabsan istiwaha inta ku saabsan waa laakiin sifaatka oo dhan buu madhabkaa maraya sifa sifuu usoo qaadanaya haddaad doontaan waad akhrin karaysaan macana ayib alimaam abulxasan alashcari caleyh raxmat ullah madhabkiisii uu ku dhintay kaasuu ahaa madhabkuu ku tegay oo ku dhintay kaasuu ahaa amaa madhabka ictizaalka waa saan soo sheegnay saddex marxaluu soo maranin marxaladii hore waxay ahayd muctazili buu ahaa baxti ah oo abu caliinay jubbaa'i buu arday u ahaa muctaziligii la yaqaanay fatradaa wax yar buu ka soo durkay madhabkan ashcariga la yidhaahda markuu qaatay ee taqriiriyey bay ahayd waa marxaladii labaad bay marxalada saddexaadna madhabkii ashcarigaabuu ka toobadkeen oo ka noqday waa marxalada uu qorayo kutubtan qoray waa marxalada uu qoray kitaabkiisa ibaanada uu qoray maqaalaatulislaamiyiinka waa marxalada uu qoray kitaabka kale ee macnaa waxa wey risaalatu ila ahli athaqar iyo weliba kitaab afraad kutubtiisa hadda la hayo intooda badan marxaladaasuu qoray marxalada uu ka toobadkeenay madhabkii ashcariga ah. saas maana ee loo nisbeeyey isaga maana ayb marka marxaladiisii labaad bay qolyahani ku dhegan yihin marxaladiisii dambana yani waxa wey ma hayaan ee ugu dambaysa mana way waafaqsanayd madhab ahlusunna waljamaca waafaqsanayd mana waxaa nasiibxumo u ah kutubtan markii loo keenoo la yidhahdo wadadadii war kitaabki waa kutubtii abulxasan alashcari waxay ku leeyihin wahaabiyada qortay wahaabiyada qorta waa wax la yaab la waay wax yacni caruurta ku qasasho waay wahaabiyadaa qorta war wahaabiya ma qoran karto wahaabiya awoodda ay kuwan ku qorato haddayba heli lahayd kuwo kaleto haystaan bay baabi'in lahayd oo wax ka dhigan lahayd oo wax kale ku qoran lahayd su-aasha isweydiintana waxay tahay kutubtani haddaynan kutubtii abulxasan alashcari ahayn waxaa la hayaa oo sugan oo culimmada ashaaciradu laftoodu sugaya inuu leeyahay kitaab la yidhahda alibaana inuu leeyahay kitaab la yidhahdo maqaalaat lislaamiyiin inuu leeyahay kitaab la yidhahdo risaalatun ilaa ahli thaqar inuu leeyahay kutubtaa ay culimmada ashaaciradu laftoodu sheegeen ee abulxasan u sheegeen ha la keeno xaggay yaallaan kuwo kuwan ka gedisan hadday keenaan waa ogolaanaynaa wahaabiyaa wax ku darsatay soo ma haddii la keeni waayo kutubtii imaamku waatan laakiin wixii ay wateen wadaaddadu bayna waafaqsanaynoo marxaladiisii labaad bay ku dhagan yihiin uu ka toobad keenay ha ahaatee ha la ma abulxasan alashcari keliyaa ka toobad keenay madhabka ashcariga mise raggii waaweynaaye uga dambeeyey iyagu waa ka toobad keenay markay arkaan wixii inuu wax kharibay waa ka toobad keenay waxaa isagana aynu tusaale usoo qaadanaynaa afar imaam oo a'immadoodii waaweynaa ka mid waxaa ka mid ah maalan abubakar muxamed ibnu ayib albaqillani abubakr albaqillaani wuxuu ka mid ahaa raggii madhabka ashcariga ataqriiriyey u nusreeyey qarnigii saddexaad qarnigii afraad aakhirkiisa ilaa qarnigii shanaad qaybtiisii hore nin caan awe ah uu ka toobadkeenay oo wuxuu kaga noqday kitaabkiisa la yidhahdo tamhiid alawaa'il wa talkhiisu addalaa'il khaasatan fi ma yatacallaqu bialasmaa wasifaat in badanoo ka mida ah, wuxuu ku waafaqay madhabkii salaf sifatu listiwa iyo yadda iyo wejiga iyo kulli saas macanaa wuu yaalla hadda wuu yaalla ninkii u baahanee soo akhrinaya waa loo dhiibay baqilani kitaabkiisa uu kaga noqday mana waxaa ka mida maalan imaamu lxaramayn abulmacaali aljuwayni waa kaan soo sheegnay aabbihii abu muxamedin aljuwayni cabdullahi bnu yuusuf inuu leeyahay risaalo la yidhaahdo risaalatu ihbaati alcarshi waalfawqiyati wa masalati alxarfi wasawt oo iyadana mabuuca oo taalla aabbihii wuxuu ahaa nin salafi ah aabihii abu muxamed aljuwayni waana ka aqoon badnaa yani imaamu lxaramaynka waa ka aqoon badnaa imaamu alxaramayn isagana waxa kitaabkiisa la yidhahda alcaqiidatu alnidaamiya ayuu isaguna ku rajaxay madhabka salafka wuuna doortay waxayna kutusaysaa inuu ka noqday madhabkii ashcariyada waxaa ka mid ah abu xamid alghazali muxamed ibnu muxamed ibnu muxamedin alghazali ninka u yaqaanaan xujatullah xujatullah asagana fii kitaabihi iljaamu alcawaam can cilmi alkalaam buu isaguna kaga noqday akhiiran markuu dhimanayena waxaa la yidhahdaa isagoo saxiixulbukhaariga ku haysta laabta ku haysta yuu dhintay baa la yidhaha noloshiisa qaybteedii dambe axaadiista iyo saxiixaynka iyo halkaasuu wakhti ka dhigtay ilaa uu kaga dhintay macnaha wixii o dhan waa ka toobadkeen waxaa ka mida ninka la yidhahdo alfakru araazi ninkan tafsiirka iska leh aad u taqriiriya madhabka yani waxa wey yani waxa wey madhabka ashaacirada ayaa ka mida fakhruraazi isagana rag ka noqday buu ka mid oo kitaabkiisa isagana wuxuu kaga noqday aqsaamu ladaad uu bixiyey aqsaamu ladaad هذا الكيس هذا هذا اللي يركسوا جورنا وحول مثلا لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليلا بل ولا تشفي عليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب وفي النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا ومن جرب mila tajribatii carafa mila macrifatii bu waa rag soo lugo-ay sooma jeed rag cimrigoodii intuu soo dhammaaday markii ugu dambaysayna uu lugooyo kala kulmay bu dariiqooyinka falsafada iyo cilmulkalaamka tijaabiyey bu kulli soo wada maray bu dariiqadaa qur-aanka wax dhaama waa waayey bu sifaadka ilaahay sugidooda waxaan akrin buu idhi alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilayhi yascadu alkalimu ayiban ayaan akrin buui sifay sugaysaa saasaan kusoo gubo nafyigoo ilaahay tashabah iyo maal laga laga anfiyana waxaan akhrin buu idhi laysa ka milihi shay-un baan akhrin buu idhi intaasaanan ku gaabsanaya sifada ilaahay waa sugan tahay wax u egna ma jirto soo ma jeed ninkii tijaabadaydoo kale tijaabiyana garashada aan gartay oo kaleu garan doonaa buuhi bal tijaabiya buui natiijada yani waxa weeyaan aan aan gaadhay ayuu gaadhi oo meeshaa unbu warkiisu kusoo dhammaan buuhi ninkii si rasmiya cilmulkalaamka u dhexgala bu soo ma jeed ceel marka nin galaa laga warsadaaye fakhruraazi warsada fakhruraazi iyo shahrastaani iyo baaqillaani iyo ninkii la dhihi jiray maaratay imaamulxaramayn iyo raggii cilmulfalsafada iyo cilmulkalaamkan dhexgalay madhabkan ashcarigaa isku taxallujiyay cimrigooda ku dhammaystay raggaa warsada ah, laytanii mitu calaa madhabi wa alcajaa'is bay dhihi jireen markii dambe intay wareeraan oo ku wareeraan waa ninka iskale faqraasigu yani abyaaddii ahayd nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu ninkii iska lahawn markay wareeraanba waxay dhihi jireen akhiiran alla maan habraha caqiidadooda ku dhinto habraha caqiida habruhu waxay caqiidaysan mataqaan habraha aan falsafiya waxba akhrisanin maxay caqiidaysan yihin ilaahay inuu kor jiray caqiidaysan yihin soo ma ilaahay kor buu jiraa sifaat buu leeyahay ilaahay waa ina maqlahayaa soomay rumaysa wuu ina arkaa iska jira habruhu caqiidadaasay rumaysay caqiidadii habraha bay akhiiran kusoo noqdeen caqiidatulkitaab wasunna saas falsafadu markay wareerisay kadib arrimahaasoo dhan ma aha war aan iska leenahaye kulli kitaabtoodii ay ku qoreen baan wada sheegnay iyagaana wada qoray kutubta iyada intaasi marka ashaacirada iyo odayaashoodii iyo mualifko yani muasiskoodii iyo raggii uga dambeeyey aynu kaga baxno waxaynu ku gabagabaynayna insha allahu tacala bal dhankii dariiqooyinka ayadana waxaan hayaa isagana kitaabka algunya liaalibi ariiqi lxaq liaalibii ariiqi alxaq waxaa iska leh ashaykh cabdulqaadir aljaylaani ah. algunya liaalibii ariiqi alxaq isaguna muxuu masaladan ka qaba horta sheekh cabdiqaadir jiilaani ama jiili kolbataa tidhaahdaba waxyaalaha faraha badan ee u nisbaynayaan iyo kufriyaadkan iyo shirkiyaadkan iyo waa been abuurad manaaqibkan ay dusha ka saarayaan waa been abuurad wax jira ma ah wuxuu ahaa imaam xambali ah faqiih ah madhabkiisu xambali buu ahaa shaafici ma ahayn xagga usuushana wuxuu ka ahaa sidoo kaleeto madhabkii imaamu axmed buu raacsanaayoo salafi buu ka ahaa walow akhtaa iyo khaladaad u leeyahy marka meesha ay kala qaadeen baan anugu garan waaya meeshay kala qaadeen baa ii soo bixi wey laanna waxa weeye shaaficiyay ahaayeene shaafici ma ah kuwan soomaalida baan ka hadlaya shaafici shaafici me waa xambali horta madhabkiisa waa mar labaade ashaaciray ahaayeene ashcari ma ahee masaa markuu taqriirinaya intooda badan khaasatan sifaatka iyo salafkii iyo asxaabtii iyo taabiciintii imaam axmed wuxuu ka soo gaadhay madhabkaasu wax ku taqriirinaya marka meeshay kala qaadeen baan garan waaya malaha waxa weeyaan awraadda iyo waa lagu fitnoobay ficlan dariiqooyinka ku fidnoobay waxyaalo badan baa loo tiiriyo isaguna waxyaalo fara badan oo sugnayn oo adkaar fara badan oo aan asal lahayn buu meesha ku qoray taas way macanaha ayib almuhim maqsuudkeenna aan u dhimaadne kitaabka safxada konton iyo afar wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacala baab wuxuu guntay uu ku magacaabay baabu baabun fii macrifati asaanici caza wajalla alla barashadiisa wuxuu yidhi wahuwa bijihati wahuwa bijihati alculuwi mustawin cala alcarshi muxtawin cala almulki muxiiطun cilmuhu biاlashyaa ilayhi yascadu alkalimu اطayib wuxuu leeyahay xagga saruu jiraa alle carshigiisuuna ka sarreeya milkigiisana waa koobay cilmigiisuna wax walba ayuu koobay daatadiisuna carshigay ka sarraysaa cilmigiisuna meel walbuu joogaa intaa keliya mahe meel kale haddana wuxuu ku yidhi safxada konton iyo lixaad waalmaa'u fawqa asamaai saabicati wa carshu alraxmaani fawqa almaa wallahu tacaala cala alcarshi biyuhu samada toddobaad biyaa ka korreeya buuhi biyahana carshigii baa ka koreeya buuri carshigana allah kasii koreeya buuri mar kale haddana dhegayso saddexaad wuxuu yidhi isla sabxadaa dhexdeeda walaa yakhluu min cilmihi makaanun walaa yajuusu wasfuhu biannahu fii kulli makan bal yuqaalu inahu fi اsamaa'i cala alcarshi kama qaala caza wajalla hanaa'uhu alraxmanu cala alcarshi istawaa wa qowlihi uma istawaa cala alcarshi wa qaala tacaala ilayhi yascadu lkalimu ayibu wnabiyu sal lay slam xakama biislaami alama lama qaala laha ayna allah fa ashaarat ila asama nusuus badan oo ayn qaarkeed soo marnay baalkaa daliishanaya wuxuu leeyahay sheekh cabdiqaadir jaylaani ma bannaana buu leey ilaahay cilmigiisa meelna kama madhna cilmigiisiiyo ogaantiisu meel walbay joogtaa oo cilmigiisu meel walba waa jooga waa nala socda wax wax wasbaxaya ma jiro walaa yajuuzu wasfuhu biannahu walaa yajuusu wasfuhu biannahu fii kulli makaan ma bannaana ilaahay in lagu tilmaamo meel walbuu joogaa lama dhihi karu le shabdiqaadir jilaani ayib laakiin waxaa la dhahayaa iska daaf inaan dhahna ilaahay meel kastuu joogaay taasi ma bannaanay waxaan dhahaynaa buu yidhi alle kor buu jiraa carshigiisuuna ka sarreeya siduu qur-aanka ku sheegay alraxmaanu cala alcarshi istawa uma istawaa cala alcarshi ilayhi yascadu lkalimu ayib xadiidkii gabadhi uu nebigu yidhi ayna allah ee ay tidhi kor buu jira hadalka uu sii wado wuxuu yidhi wayanbaqii ilaaqu sifati listiwa min hayri ta'wiil sifatu listiwa in la itlaaqo ayaa haboon iyadoon la awilin wa annahu istiwaau daati cala alcarshi waa daatadii ilaahay oo carshiga ka sarraysa walaa calaa macna alistiilaa'i waalhalabati kama qaalat almuctasila buy ma bannaana in la yidhahdo istawlaa iyo istiilaa iyo qahri baa looga wadaa siday muctasiladu yidhaahdeen in la yidhahdo ma bannaana bu meel walbuu joogaa in la yidhahdana ma bannaana bu waa in la yidhahdo ilaahay samo kor buu jiraa carshigiisuna ka sarreeya rabbi subxaanahu watacaala hadalkaasi hadallo kaloo ka yacni la midana wuu sii wadaa wuxuu yidhi mar kaleeto safxada konton iyo toddobaad wuxuu leeyahy shacbdiqaadir jilaani walaa yakhfaa cala shayin min cibaadihi wa kownuhu caza wajalla cala alcarshi madkuurun fi kulli kitaabin anzala cala kulli nabiyin arsala bilaa kayf inuu ilaahay carshigiisa ka koreeyo ee meel walba uusan joogin kutubtii ilaahay soo dejiyey oo dhan bay ku taallay kutubtii oo dhan saasaa ku taallay ilaahay inuu kor jiro subxana wa tacala soo ma jeed warku marka wuxuu ku egyahay war ninkii qur-aan raaci lahaawna qur-aankii waka ninkii axaadiis raaci lahaayowna wakaa ninkii ijmaaci salafka raaci lahaayowna wakaa ninkii raaci lahaa abulxasan alashcari raaci lahaayo ashcariye ay googoysaywna ee tacasub ashcari ku jirowna wakaa abulxasan alashcari iyo kutubtiisa ninkii imaamu shaafici raaci lahaayo shaafici u tacasubayowna imaamu shaafici warkiisii waka aan soo marnay ninkii cabdulqaadirijaylaani ku qufulan yahayow oo dariiqo ahowna sheekh cabdulqaadirjilaani warkiisii waka kulli isku meel bay mareen soo saas maa maxaa intaa kadib la raadinayaa marka intaa kadib waxaa la raadiyey soo maha maadaa bacda alxaqi ila aldalaal hada wabillahi towfiq wsala allahuma w slam nabiyina muxamedi wala alihi w saxbi